marka xaq lagugu yeesho si fiican aada u deen daynbaxdo oodan ruuxii muslimka ee xaqa kugu lahaa aadan mermeerinin ku xadgudbin dhibaataynin iyo wataqaadii daynqaadashada marka adugu xaqaadii qaadanayso iyo markaad bixinaysaba in aad si wanaagsan xaqa u bixiso si eh, hufan oo gobannimo ku dheehan tahayna aad waxaad u raadsato wa irjaaxi ilmikyaali beegga in la raajixiyo la buuxiso si fiican wax loogu beego dadka iyo walmiisaani si fiican wax loogu miisaamo iyo wanahyi reebidda layska reebay can itatfiifi baqsidda dadka la baqsiyo lagu siro ama lagu dhakro beega iyo miisaanka haddii raashin la beegahayo hadii wax la miisaamahayaba iyo wafaddi indaari lmuusiri ninka tanaadka inuu korto sugo fadliga ku jira almucsir ninka saboolka ah. nin faqiiraad wax ku yeelatay wixii ma heli kara maanta iga sug inaad waqti siisood ruuxii cagta cagta u saarin oodan markaa dhuunta u joogsan fadliga ku jira iyo wlwadci canhu can lmucsir ruuxa mucsirka in laga cafiyo daynta qayb kamida ama kulligeedba intaasoo marka masalo ayuu baabka ku saabsan yahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa tafcalu min khayrin wixii wanaageed samaysaan yaclamhu allahu alla weyne waa og yahay oo idinka khasaari maayo mana dhumaayo weye waa laydinka abaalmarin buu rabbi ka wadaa waqaala tacaala wuxuu rabbi yidhi wamaa tafcaluu min khayrin wixii same eed samaysaan iyo khayr eed la timaadaan fa ina allaha bihi caliim allaa u ogaal badan oo samahaasi qaabka laydinka abaalmarinayo iyo sidaad naarooga badbaadaysaan iyo ajirka laydinka qorahayo allaa u ogaal badan midda kale waxaad bixsaan la dartii intuu dooniba halla ekaad adugu haddaad halmaanto ilaahay baan halmaamaynin weeye oo xogtaasi haya wqaala tacaala ilaahay wuxuu i wayaa qowmi markuu ka warramaya nabiyulaahi shucayb <clears throat> wayaa qowmi awfu lmikyaala tolkayow tolkayow awfu lmikyaal beega buuxiya haddaad wax beeganaysaan ama islaam bani aadam kale wax u beegaysaan buuxiya iyo walmiisaana miisaankaba haddii hadnida qaybna waa la miisaamaa oo waad aragteen qaybna waa la beegaa reer madiina ayagu waxay isticmaali jireen beega reer makana miisaankay isticmaali jireen bilqisti si cadaalada ah, oo adugu aadan dadka dulmaynin adna aadan isdulmaynin walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka bahdilina ashyaaahum hantidooda ha ka dhakrina oo miisaanka ama beegitaanka ha ku dagina wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi weylu lilmutafifiin waadi cadaabeed iyo naari waxay u ahaatay iyo meel ba kuwa beega iyo miisaanka iyo wixii la beegahayo nusqaamiya dhima dadka ku dhakra aladiina kuwaasu ida ktaaluu cala annaasi min annaas dadka hadday ka beeganayaan iyagu hadday wax soo beeganayaan oo asagu lacagta uu bixinayo raashiinkana uu qaadanayo yastawfuuna buuxsada shooda iyo koobada iyo madaalka si fiican bay u buuxsanayaan waidaa kaaluuhum ay kaaluu lahum dadka hadday u beegayaan ayagu oo wasanuhum ama ay u miisaamahayaan dadka isagii baa raashinkii badarka markaa haya marka isagaa dadka u miisaamaya ama u beegaya yukhsiruuna way dhimayaanoo way dhagrahayaan sidii qolyihii koobada marna dabada ka soo riixi jiray marna xaggan ka garaaci jiro xagga u yuuci jiray alaa yadunnu ma filin ama aysan yaqiinsanayn ulaa'ika kuwa sidaa yeelaya markay iyagu wax qadan hayaanna afka buuxsanaya markay dadka ka xaqbaxayaan khyaamahaya dhagrahaya annahum mabcuuuuna in lasoo saaro aakhiraya qiyaamo jirto miyaysan ama aysan malaynaynin liyowmin maalin loo soo saari cadiimin aad iyo aad u weyn ilaahay agtiisa ku weyn aadamahana ku weyn yowma maalin wayaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin aadamuhu iyo makhluuqaadku alla hor joogsan doonaan ilaahayna u istaagi doonaan marka hawshaasi waa haddaad asamaaxatu sideedu waa aljuud waa hunguri sami ama wax quurid ayaa laga wadaa intaanoo dhan marka waxay hoosgalahayaan in ruuxuu hungurisan yahay oo wax quuro ayaa keenaysa hadduu wax iibsanhayo iyo hadduu wax gada hayaba in uu si wanaagsan oo goobnimo u dhaqmo hadduu wax qaadan hadduu wax bixin hadduu dayn qaadan haddii uu dayn raadsanayo iyo hadduu dayn baxahayaba hadduu wax beeganayo hadduu u beegayo intuba waxaa weeye haddii miskiin wax ku yeesho iyo hadduu wax ku yeeshaba gobonnimadii ka tegi maayo wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rajulan baa ata annabiya ninbaa nabiga u yimid riwaayada axmed ana acraabiyan jaaa yataqaada annabiya baciiran nin reemiya ah ayaa nabiga neef geela ku yeeshay wuxuuna ugu yeeshay dad masaakiinoo muslimiinoo duulaya ama dhibana ayuu nabigu neefka u qaaday markaasuu ninkii remiyo wuxuu ku yidhi waxaan kuu siin doonaa neefkaadi maalinkii geela sadaqadae zakada uu yimaado remiya haddee qallafsanaan anna rajulan acraabiyan weeye ata nabiya nabiga u yimid yataqaadaahu asagoo ka dandhabanaya neefkiisii geela ahaa fa aqlada lahu nabigu hadalka ku adkeeyey qallafsanaanta remiga weeye nabigu hadalka ku adkeeyey fahama waxaa damaaciyey inay u gacan qaadanayo edbiyaan bihi remiyigii caraabigii asxaabu nabiga asxaabtiisii qaabku nabiga oola hadlo markay arkeen waxay damceen inay jilciyaan oy u gacan qaadaan maxaa yeelay xaqaada adoon aflagaadoonin oon xadgudbin ayaad raadsan kartaa marka iskuma xidhno inaad xadgudubto iyo inaad xaqaadi raadsato ninkii xaq uu ka maqan yahay nabigu wuxuu i sii gobanimaha ku raadsado falyatlub fi cafaafin waafin faqaala rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu hi dacuuh wardaaye remiye weeye waxba ha diline farha ka qaada fa ina lisaaxibi اlxaqi xaqa ruuxa iska leh maqaalan weedh baa u furan mar hadduu wuxuu xaqayga isiya u yahay usluubkii unbuu kharbay waddadii wanaagsanayd buu gafay uu marin habaabay idinkuna ha ku dayanine mila sinii dadiisa oo kale neefka geelan ka qabnay neef u dhigmo ku ayni ah siiya sidaasuu nabigu ninka saa lagu leeyahay oo lala hadlay si toosa waa abu raafic mowla rasuul lah sal slm alqibطi ayaa nabigu amarka siiyey sida kama fii saxiixi muslim acuuhu waxaad siisaan odaygan remiyiga ah sinan waa neef geel oo ayni ah. kale ah dadu ahaa hadduu shan jir ahay hadduu weyn baaba dadiisun da lamida siiya qaaluu waxay dhaheen saxaabadu abuu raafi kow ka ahaa yaa rasuul allah laa najidu ma helayno ilaa amhala min sinihi way doondooneen geeri zakada loo keenay nabigu uu rabay in diintii lagu bixiyo neef kamida waa laga waaya neef u dhigmaba neefkiisii udhigaale neef ka sareeya iyo neef ka hooseeya qaala subaan wuxuu hi acuuhu siiya midkaa ka sarreeya kiisi afar jir buu ahaa shan jirka siiya afar jir buu ahaa lix jirka siiya acطuuhu siiya fa ina khayrakum midka idinku wanaagsan waxaa weeye axsanukum qadaa'an midka idinku wanaagsan xagga daynbixidda qaanbixidda ruuxa markuu qaanbaxaayo si gubannima u qaanbaxa oon aan hoos u degin oon lexjeclo xumaanin on hunguri xumaanin ruuxaasa idinku fiican muttafaqun calayh bukhaari wuxuu u baabaysta markuu sidaa nabigu sameeyo neefkii la siiyey kiisa ka fiicnaa oo ninkii hadda caraatamahaye nabiga ku xadgudbahay wuu soo laabtay wuxuu hi awfaytanii awfa allaahu bika si fiican baad u qaanbaxdood iigu oofisa xaqaygii ilaahay xaqa ha kaa nabigu wuxuu yidhi sal slm ina khiyaarakum axsanukum akhlaaqa saasuu ugu jawaabay bukhaari wuxuu u baabaystay in ay bannaan tahay adigoo joogoon meel la jirin dhibna ku haynin cudurdaarna lahayn axad kale inaad wakaalatoo daynta iga bix aad tidhaahdo ninkaasi dayn bay ule intaad dukaanka iga tagto lacagtaa lacagta ka sii qasab ma aha ninkii daynta kugu lahaa inaad siisa shardi ma ah ama markaa joog ama maqanow eh in xuquuqda lagu leehay bixinteeda aad u tala saaran karto dadaad ku kalsoon tahay xadiikuna waa min qaraa'ib axiix waa xadii fardi ah oo xagga saxiixaanka maka la marayo maxaa yeele wuxuu ku dul waraaga keliya salaamtu bnu kahayl buu ku dul wareegay can abi salm cabdiraxmaan can abi hurayra marka waa xadii hariiba ah oo saxiixa fi saxiixayn bazaar baa meel walboo lagu wariyo in wadaadkaas layskugu imanayo marka waxaa ku jira remigii qallafsanaantooda waxaa kaloo ku jira ninka mas-uulka haddii qolya aan akhlaaq lahayn ama aan edab lahayn ay ku xadgudbaan xertiisu iyo dadka la jooga inay ruuxa indhaha ka geli karaan waa edab afka suubsa la karo ka mas-uulkana waxaa u bannaan xertiisa yac intuu yidhaahdo iska daaya wax ka badan baa la maraayo bal wuxuu dalbanayaa la siiyo intaaba waa ku jirta waxaa kaloo ku jira markaad dayn baxaysa adugu wixii lagugu lahaa wax ka badan inaad bixin karto inay bannaan tahay oy tahay oy fadli wanaag iyo gobannimo tahay waa masale ijmaaciya haddayd shardi ka dhigto inay xaaraantaho riba tahayna waa masale ijmaaciya ninkan maxaa laga qabay neef geela da'diisii aynigiisii mid ka waan baa nebigu ku daynbaxay shardi ma ahayn nabigaa doonday marka boqol kun baad oo daynaad igu lahayd hadhow wax ku soo dar iyo waa inaad wax soo raacisa iyo xoogow markaad gaaris ka soo socoto caday soo qaad iyo midna imaadan dhihin ana ah, waxaan kuu keenay maxaad igu lahayd baan kuu tiriyey ribo ma noqonayso way bannaan tahay haddii la shardiyo oo lacagtay aan kugu laha wax soo raaci ay tahay intaasaan ku siin laakiin maxaad soo raacinaysa oy shardi tahay shardiga ama mid lagu hadla noqdo ama mid curfiya dhaqan iyo caada ha noqdee waa ribo biijmaaci lmuslimiin riba duyuun wey kabiira min alkabaa'ir waa lagu naargelaya waxa adduunka hadda ka jira wey وcan jaabir radi allahu tacala canhu ana rasul s sm qaala raxima allah allah u naxariisto rajula nin samxan hungurisan gob ah idaa baca markuu waxgadayo waida ishtaraa markuu soo iibsanayo waida iqtadaa markuu dayn qaadanayo markuu asagu qaantiisii iyo xaqa ka maqnaa raadsanayo gobanimo hungurisami iyo lexjecla wanaag buu ku raadinayaa nin qallafsan ma aha nin hadal xun nin qadqatada kuu istaago ood ka neefsan weyda ma aha idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa soomaalida haday ku dhan hebel waa qorya lacag ay kugu dhammaatay rawahu lbukhaari وcan abi qadaada radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm yaquul man sarahu ruuxii jecel ruuxii ku farxaya ama ay farx gelinayso an yunajiyahu اllahu rabbi inuu ka badbaadiyo min kurabi ywm اlqiyaamati maalinka aakhra kurbooyinkeeda iyo ahwaasheeda iyo shadaa'ideeda falyunafis ha ka neefiyo can mucsiri mid sabool ah aw yadac canhu ama dayntii waxa ka dhimayo xoolihii rawaahu muslim ninkii doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhra inuu ka badbaadiyo kurbooyinka waaweyn aakhra dhacahaya ee nin walba maalinka uu yaaban yahay miskiin naftu ay hayso sabooloo dayn aad ku lahayd ka neefi maxaa ruuxa kurbaysan markaad wax u tarto wuu neefsanaya ha buu leeyahay wuu qaboobayaa neeftaa ka soo boodaysa naqaskii ku dheganaabaa wuu neefsanayaa falyunafis ha ka neefiyo can mucsirin sabool wuxuu bixiyo waayey haddaad kaa wad cafidu weydana wax ka dhin aw yadacna wax ka dhino maqaankugu lahaa boqol kun baad igu lahayd ka waran haddaan lixdan kaaga dhigo ma bixin kartaa ducaynaya toban baan kaa goy labaatan baan kaa reebay iskaba tagba hor ilaya habeen aakharaan geystay yacni waa waa howlo waaweyn jannooyinka lagu helaa rawaahu muslim وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul la sal slam qaal kaana rajul ninbaa wuxuu ahaa yudaayinu الnaasa dadkuu dayn siin jiray nin ganacsada ah yaa ummadda dayn siin jiray yudaayinu الnaas wa kaana yaquul lifataahu gacanyarihiisana wuxuu ku odhan jiray ninka u adeegay ama meesha uga shaqeeya ama khaadimkiisa ah oo addoonkiisoo kale ah wuxuu ku odhan jiray idaa aatayta mucsira deymaha haddii xilligeeda marka la gaadhiso in la soo ururiyo ma oo buugga lala wareego sidaad aad samaysaan aroortii baad yaad bagaash bixinaysaan iyo wax bixinaysaan galabkiina buug baa lala wareegahay xisaabtu waa in la ida atayta mucsira mid saboola haddaad marto markaad xisaabta iyo xaqeenna ururinayso fatajaawas canhu iska cafi waxba mahayu yidhi maanta waan khasaare waxaan isla hayaa ma jiro dabkii baan shidan la ahay musaasahaa xoogti baad baadhay dhagarow khaa'ina mee waa runtii cafi buuri maxaa jira lacala allaha an yatajaawaza canna buuri ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu annagaa na cafi in ruuxa noocaasa ah, waxba waayey faylkiisa xidh buugga tirtir maca salaam lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay an inuu dhaafo cannaa xaggana ilahay naga indhalaabo oo e, masaawidi iyo xumahaanagi iyo dunuubtaanada rabbi uusan noo qabanin saan u cafinoo kale falaqiya allaha addoonkii baa dhintay ilaahay buu la kulmay fatajaawaza canhu ilaahay baa cafiyey de adoo addoonaba aad garatay inaad addoonkii kaa tabaryaraa aad cafido anoo boqora maxaad i moodaa weeye rabbulcaalamiina annagoo afsaxanta orad muttafaqun calayh idan fadligaa iyo khayrkaasaa ku jiro ummadda muslimiinta dhibanaha dadka danyarta ah xaajadu ku taagan iska dhiban in la cafiyo kurbada laga faydo loo naxariisto loo danqado naxariis rabbi ku jirta وcan abi mascuudin albadri cuqbata bni camrin weeye albadri اlansaari qaala rasuul اlah sal lay slam xuusiba rajulu miman kana qablakum xuusiba waxaa la xisaabay rajulun nin baa la xisaabayoo miman kaana qablakum dadka idinka horeeye ah ummadihi inaga horeeye ee reer banu israil nin ka mida ayaa la xisaabay falam yuujad lahu looma helin min alkhayri wanaagga iyo samaya camalkii saalixa shayn waxba looma helin camal saalix oo la yimidoo kale waaba loo waayo ilaa annahu kaana yukhaaliu اnnaas hase yeeshee dadkuu dheehi jiray ummadduu ku dhex jiray ummaddaasuu wax la qabay ilaa annahu kaana yukhaaliu اnnaas ummadduu dheehi jiroo nin ganacsadu ah wa kaana muusiran tanaad hodanana wuu ahaa nin gacanta wax ku hayu ah wa kaana yaamuru khilmaanahu wiilashiisa wuxuu fari jiray jamcu hulaab wiilasha gacanyarihiisa iyo kugu dhalaiyo addoomihiisaba wuxuu fari jiray an yatajaawazuu inay cafiyaan oo ka indhalaabaan can ilmucsiri saboolka mucsirka waxba aan haynin qaala allahu caza wailaahi wuxuu yidhi naxnu axaqu bidalika minhu naxnu annaga axaqu ka mudan bidaalika arrinkaa cafinto in la iska cafiyo dembigiisi minhu min alcabdi addoonkan wax cafiyey tajaawazuu canhu ilahay malagta wuxuu ku yidhi xidha buuggiiso ninkaas wixii dembi iyo u qoraa iyo dunuubtii xisaabtu dhan halla xidho jannadana geeye siduu asagu buogga u xidhi jiray ee xisaabaha u cafiyi jiray ayaa ilaahayna u cafiyey qisa xadiidkuu leeyahy riwaayo dheer oo ku timid khaariji saxiixayn rawaahu marka qiso waxaa la socotay markii la xisaabiyey addoonkaas oo wax xasana a ah laga waayay buuggiisii yaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wuxuun xusuuso waxaad weligaa ummadda u tartay oo khayrood geysatay ilaahay oo jirto yidhi waa lagu celiyey ma jirto rabbiyow mar saddexaad baa lagu celiy war wuxuun xusuuso ninkan leeg baa maxay tahay eh, xasanaad la'aanta mar dambe wuxuu yidhi ilaahayow wax kaloon xusuusta ma jirtee addoommahaada dadka danyarta ama dhibanayaasha ama mucsirka waan u naxariisan jiray saasaan samayn jiray anuu rajaynaya aakhare inaan wax kaaga helo markaasuu ilahay wuxuu ihi cafiya annagaa ka mudan addoonka wanaaguu samayn jiray mid ka badan inaan ku samaynay marka ninku ummadda u naxariista waa loo naxariisan man laa yarxam laa yurxam alraaximuuna yarxamhum اraxmaan irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsama وcan xudayfa radi allahu tacaala canhu qaal utiya allaahu ilaahay waxaa loo keenay tacaala kor ahaaye bicabdin addoon baa loola yimid malaa'igta baa keentay min cibaadi addoomihiisa ka mid ah addoonkaasoo aataahu llahu rabbi uu siiya maalin hanti uu ku mashaqeeyey faqaala lahu rabbi wuxuu ku yidhi addoonkii maadaa camilta fi dunya wixii hantianku siiyey qaala nabigu wuxuu uhi walaa yaktumuuna allaha xadiian iqtibaas buu nabiga aayaddu qur-aanka ku samaynayaa aadamuhu iyo makhluuqaadkuna maalinkaas ilaahay waxba kama qarin karaan adduunka allaindha caddeeyaaye mar haddii yowma tubla saraa'ir waxba lama qarin karo wey wuxuu idhi addoonkii yaa rabbi rabbigiiow ataytanii maalaka hantidaadi baa isiisay hanti gacantii geysay ataytanii maalaka fakuntu waxaana ubaayicu naasa dadka min e, la ganacsadaan ahaa dadkan la ganacsan jiray wa kaana min khuluqi dhaqanka iyo caadadiga waxaa ka mid ahaa aljawaasu cafid cafis aan wax cafiyo indhalaabid naxariisasho inaanan ruuxa iga tabarir ku diganin inaanan ku tigsanin wax badan inaan cafiyo baa dhaqani ahaa fakuntu waxaan atayasaru cala almuusiri ay atakalafu اlyusra wey waxaan isku mashaqayn jir isku dhibi jiray sida u sahlan inaan u sameeyo ka muusirkaiyo tanaadka iska bixin kara daynta intaa iga sii maxaad bixin kartaa laba boqolla haddaan hayaa boqolla galabtaan keeni haye shilin hadduu dhiman yahay kaa qaaday orod ma dhihi jirin buu xataa midka tanaadka waa u naxariisan jiray fa waxaan ahaa atayasaru ay alubu lyusra atakalafu lyusra wadiiqaha iyo wadada wanaagsan inaan raadiyo cala almuusiri ka hodanka ah wa undiru waan korin jiro wakhti baan siin jiray naqaska kuma dhejin jirine almucsira saboolka midka saboolka ah wakhti baan jiray midka wax iska bixin kara xataa kuma adkayn jirin riwaaya xadiidku wile fakuntu aqbalu lmaysuura wa atajaawazu can ilmacsuur waxa sahlaan baan qadan jiray ninkaas faqiirkana waan cafiyi jiray faqaala allahu tabaaraka wa tacaala ana axaqu bidaa minka ana axaqu bidaa hawshaas khuluqaa wanaagsaneed sheegtay ee ah in dadka la cafiyo oo loo dhimriyo oo loo naxariisto xariga loo sii daayo anigaa kaa mudan oo rabbigaa ah tajaawazuu can cabdii addoonkayga ka cafiya faylashiisii xisaabtiisa hala xidho wey jannadana hala geey faqaala cuqbat bnu wa abu mascuudin alansaari haakadaa samicnaahu min fii rasuuli illah sidaasaan oga maqalay dibnaha nabiga calayhi salaat wasalam min fii ay min fami rasuulillah afkii nabi maxamed baan maqalay rawahu muslim qoliyaha muxadidiinta nuqaada sida abu cali aljayaani iyo abuxasan adara iyo xaafidkoo ku raacay waxay sheegaan waa waham waham wey qaybtan cuqbat bnu caamir shuqul kuma la xadiidka xadiidka xudayfa wariya waxaa kaloo oga maqnaatay abu mascuudan albadri cuqbat bnu caamir aljuhani in la soo geliyo waa waham ka yimid min abi khaalid alaxmar baa ku wahmiyo ku khaldamay lix xaafidna wuu khilaafay marka asaga inuu gafay baa loo haystaa marka xadiidku waa xadiidu xudayfa waxaana u tasdiiqiyey oo ku raco yidhi sidaa aad u sheegtay baan samictu meesha samicnaahu marka waxaad ku bedeli faqaala abu mascuudin aansaari baad odhanaysa faqaala cuqbat bnu caamir waa wahamun min axad اruwaad sulaym bnu xayaan abu khaalid alamar baa ku gafay faqaala abu mascuudin alansaari hakadaa samictuhu min fii rasuuli illaahi xudayfow sidaa xadiidka u sheegtay baan aniguna nabiga oga maqlay qisu balaa xadiidkuyo majlis bay iskugu yimaadeen abu mascuudin alansaari iyo xudayfa taabiciin badanna way soo fadhiisteen iyo siqaaru saxaaba markaasuu xudayfa wuxuu yidhi abu mascuud ummaddaani nabiga ka maqasho u sheeg bacda maa samictu min rasuulilah u tabi markaasuu yidhi maya adu u xudayfa marka bilaabay kadibna axaadiis buu u tasdiiqiyo xudayfa ogeyna wuu u sheegay saasay rawaahu muslim marka maxaan u jeednaa keliya faqaala cuqbatu bnu camrin meesheeda ka boodo oo faqaala cuqbatu bnu camrin dhaha cuqbatu waa kuma oo abu mascuudin alansaari albadri cuqbata bna caamir aljuhani baa khaa ah wadaadka ku gafana waa idin sheeg wcan hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul lah sal lay slam man andara ruuxii korta wakhti siiya mucsiran sabool faqiir ah aw wadaca lahu ama ka dejiyo wax ka dhima oo dayntii iyo xoolihii wax ka dhima adallahu allaahu ilaahay baa hadhay yowma alqiyaamati maalinka aakharo taxta dilli carshihi carshigiisa hooskiisa rabbi hadhiya yowma laa dilla ilaa dillu maa hooska rabbi mooyeen oo carshiga ah mooyeen uusan jirin hoos kale rawaahu tirmidi qaala xadiiun xasanun saxiix waxaa ka wanaagsanayd xadiidkan qudhigiisa muslim baa wariya laftirkiisuu wariya muslim min xadiii abilyasr abilyusra cafan radi allahu tacala canhu saxaabi abilyusr la yidhaahdo ayuu ka wariyaa kun iyo lix raqamkaa ka fiiriya marka waxay ku fiicnayd agga sinaaca alxadiiiya in xadiidka muslim uu keeno kana uu daba dhigo saasaa ku fiicnayd dhib ma laha ninkii addoon ka cafiya ama wax ka dhima ilaahay carshiga raxmaan hooskiisuu hadhsadaa maalinka qoraxda dhakada laisu keenaye nin walba uu gubanaya la baaba'ayo wa can jaabir radi allahu tacaala canhu ana الnabiya sal ly slam ishtaraa minhu baciiran nabi maxamed baa jaabirita ka iibsaday duulaankii qaswatdaatiriqac loo yaqaanay sida raajixa ah fa lahu qiimihii markaa lagu heshiiyey afartan diinaar bahay afartan awqiyood bahayo rawaadda waa isku khilaafeen almuhim jaabir waa kii aabbihii shahiiday dagaalka ku shahiiday gabdho fara iyo dayn badan buuna ka tagay duuqa cabdulahi bni camna xaraam ahaa radi allahu tacaala jaabirnin caqli badanoo dhallinyaroo dayar waxba gacanta aan ku haynin wuxuu aabbihii ka tegay buu ahaa haween badanna looga tagay nabigu marka inuu caawiyo damcay oo si uusan aan sarigi lahayn jaabirna uusan ka khajilaynin nabigu inuu caawiyo doonay duulaankii marka la soo laabtay buu qaalin uu watayoo jaguuga uu ku rafaadsanaa oo nabigu u duceeyo oluntuu ku dhufto marka dambe barakoobay yurtigaan iga iibi wuxuu nabi allow waan kaa iibine itikaal ma haysteen laakiin madiine aan ku tago waynu soo maray bes markaad madiine tagto ritiga iska soo wareeji afartan awqiyadoo fidaa lagu heshiiyey madiine markuu tagay oo reerkiisii tagay iyuu ritigii soo hogaamiyey hogaamiba ku soo xidhay nabigu u keenay lacagtiiba nabigu u tiriyey lacagtay ku heshiiyaanna dheeraadba ugu daray qiraadba ugu daray markuu banaanka cabaar usii socday uu fogaaday baa lu yeedha jaabir waxaa le jaabirow shalay ama daraad markaan ku gorgorinhaya qiimaha igaritiga iga dhin aan ku lahaa waxaad moodaysa inaan ritiga kaa bahadilahayo kaa bac aan ku baksiyahayo oon baahyada ka faa'iidaysanayo maya nabi allow maya hadde waan gorgortanay dhib ma jirin ritigaadina kaxayso wa kaasi lacagtanadaa la yidhi ritigana adaan ku siiyey ila anaa mulkii waan kaa gudoomaya aado lacagtina aado sidii tiibuu ka sheekaynaya oo gaaban idinkasagoo dheer baad soo marteen ana nabiya ishtaraa minhu baciira nabigaa riti ka iibsaday fawasana lahu fidada iyo dahabkii buu nabigu u miisaamay fa arjaxa markaasuu rakaadiyo wey si fiican markaad kiilada iyo miisaanku aad u sinto wey qolyana ayadoo dhihi aad dhisho carabkii maba sinu yuu kuu nina si fiican buu kuugu hoobinayaa wadishu adaa wax kula socdaaba nina lamaba gaadhin cabirka adoo isleh oo carabkii maba qabanin kifada meesha kuma hagaagin yuu hilibka kuu tuurahaya oo wuxuugo dhan kuu xaynaya adoo shakisan oo hoosta ka gunuunici baad ka tegi nabigu laakiin muxuu u sameeyey waa loo hoobiyey miisaankii baa loo hoobiyey ritigana qaadaa le muttafaqun caleyh inay dhaqankii ambiyada iyo rususha ka tahay haddaad muslimiintiinna laydinka raba sidaa wey markaad xaq baxaysaan dayn baxaysaan wax gadanaysaan wax soo iibsanaysaan dhaqankaa wanaagsane akhlaaqu taajiri lmuslim baa laydinka raba ruuxa muslimka ee taajirka ee ganacsada dhaqankiisi wanaagsanaabaa la doonaya dhagarta iyo khiyaanada iska daay beriyahan guryahana aada layskugu baabeeyaa in badanna waa ka soo hadlay dhagarta ummaddaad ku haysaan maxaa ka mid meel laga taagaya naqshadiisa la soo dhejsin intaasoo waddaxa ka maraysa gaadhiyaal baakin ku jira geeda dhaadheer alaabbaa laguu sawiri isagii bartankeeda waxa xaggee ka jiraa guri kaga dhegan oo midbaa kelida kaga dhegan oo sanka ka saaran meel laga neefsada ma lah la soo dhejiyey ee dadka yurub iyo galbeed iyo carabaha jooga ama afrikadan joogeen nairobi ka warqabin loo dirana waa maxay guri afarta jahaba ka bannaan dhir ahwiye leh ood markaa arta dhisho guri waa guri janna ku yaalle ifba kuma yaal beentaa ummadda ka daaye aakhayaano beecaana ma asaxaayo xaaraantaasaa ku shaqaysataan ummadda waxaad u naqshadayseen eed u soo dhigteen hadaad shay ka badashaan waa naar wey beecaana ma asixin ha lala socdo hawsha ama wadaad madax weyn noqo ama caamay noqee xaaraanta la barshuuqsanaya la iska ilaaliyo wax waxba u socon laayahay u baaba'aysaan caafimaad darre iyo caruur fasahaada adoga bixilaadiin waa dhagarta ummadda aad ku haysaan wax walba sidiisaas ka ahaado sidii macalli aadan bismi illaahi araxmaan ridu way caano badan tahay laakiin waa tuugadheh wadaadka reer ceelbirdan idinka sheegayso garan maysaa ah, daacaddaasa ilaah kugu anfacahaya gurigu waa waasacda laakiin hawa ma laha jid ma laha meeshu uxmayd buu ku yaallaa ya shajaac maa lama gadanay miya ilaahay baa dadka wada ku ogteen markaa runta sheegto taa ogow nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ninkii badeeca iyo alaab iibinaya hadduu ceeb ku ogyahay inuu sheegaa waajib ku ah xadiikii waail min asqac oad garanaysa asagu ceebta sheegi waayo ruux kastoo muslimoo ceebta inuu asna caddaeyaa waajib ku ah afaariis waa inaad ninku gashaan hadduu asagu warka caddayn waayo gurigu murun baa ku socda sharciyadiisu ma saxno biyihiisu ma saxno korontadiisu ma saxno ama agoon baa laga dhacay ama hindida carartay baaba laga taabsaday cilada hadduu asagu ummaddu u cadda ininkuinaad sheegtaan baad raba afaariisa gashaan waa waajib idin saaran soomaalidu way ku xamawaaga dambe runta haddaad iska sheegto ganacsigan wuu barakoobi adaana kastam iyo macaamiiloo dhanna adaa helaya hawshaa iska ilaaliya guryaha ummadda dhib badan ba ka jira waxaan oga hadlahayaa lagamaba hadlaba waaba layska dhaqan iyo cadaaba laga dhigtayba khayaanada qolyaha guryaha sameey waxaa ka a ah dadka masaakiinta ee dilaalayda ay xuquuqda ku heshiin bay u diidayaan way ku hoosguurayaan indhahay qabanayaan maxaan ku heshiinay boqolkiiba saddex boqolkiiba laba boqolkiiba hal malyan iyo shan boqol laba malyan baa iyo dilaalaydi ku xisaabtamayaan shan boqol baa loo tuuray hadday dan ku qaado waxaa maad ahaynin indhaha taagin waa laskaga dhaqaaqi baabuurku la dhaqaajiba dhibka ka taag waa xaqu naas kor iyo hoosba hawhiisoo dhanba in laaluush lagu soo dhammeeyo iyo rushwa laga yaaba hadana masaakiinta lagu dulmo oo dilaalka lagu dulmo oo singalmadarka lagu dulmo oo wadaadkii wax soo yabyabtay ee islaam ka soo qaaraanta lagu baabi'iyo seed ku barokoobaysaa hawshaa iska ilaaliya dukaamaha in badan saaraay beryan waxay ka shidan tahay guryaha intaas waa kaftar وcan abi safwaan suwayd bn qays aلduhli reer bani duhal ba saxaabigaasi qaala wuxuu uhi saxaabiga jalabtu ana anigaa keenay buu i jalabtu ana waa makhrafatu makhrama idiin dhigan waa khaطأ cinda اlmuxadiثiin rijaal اlxadiiث الsawaabi cindahum waa makhrafa bilfa la bilmiin jalabtu ana daaraqudni baa sidaa rajaxay raggan waa lagu raacay jalabtu ana anigaa keenabiga waa makhrafat alcabdi cafan cabdulqays ibn rabiica qoyskaa baa loo tirinaya bazan dhar baanu keennay dharaanu keennay bazigu waa dharka riwaayad kale caddeeyey waxay keeneen baraanis bay keeneen baalka burnuska la yidhaahdo ee sarwaalka iyo shaarka isku dhageenee koofiyadda leh ayaa qolyahan makaanikada ay xidhaan ayay keeneen wa ka keeneen meesha hadda qatar loo yaqaan meesha hadda qatar la yidhaahdo oo hajarawaagaa la odhan jiray baxrayn la odhan jiray <clears throat> bazan badeecad araanu keennay min hajara hajar baanu ka keennay minal baxraynna waa riwaayo kale fa ja'ana nabiyu noo yimid xaggay keena makay keeneen fajaana nabiga nug al salaat wasalaam fasaawamana wuxuu naga gorgorshay bisaraawiila sarwaaluu naga gorgoriye aanu keennayo baraanistaasa burnuska shaad sarwaal isku dhegano koofiyadiisi qaba aw ishtaraa mina saraawiila bialaa daraahim waa riwaayadku leeyahy aw ishtara meeshuu leey fasaawamana bisaraawiila riwaayo kale aw ishtaraa mina saraawiila bialaaati daraahim ama sarwaaluu nabigu naga iibsaday saddex dirham buuna naga siistay wa cindii waxaa agtayda joogay buu ihi wazaanu nin miisaama ila lacagtu waagu lama tirin jiray waa la miisaami jiray culayskeeda miidaanteeda la fiirin jiray yazinu ku miisaama dahabkaiyo fidada biljri mushqaayad qaata wuu ku miisaamaya lacagta idin kale miisaami way dhantahay iyo ma dhan waxbaa ka dhiman ku dar kadibna wuxuu qaadanayaa kharajkiisi miisaankaas ku shaqaysta somaaliana kuwa hadda markaad waddooyinka socotaan dhigta miisaanka eed ku istaagi lacagta kaa jiidaaya saasoo kale wey faqaala nabi suban wuxu uri sal slm lilwazaani ninka lacagtii miisaami wuxuu ku yidhi zin lacagta u miisaan waarjix una hoobi oo miisaanka si fiican oga boganiyo baashaa boobsiinine rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix tirmidi kiisu xadiiu suwaydin xadiiun xasanun saxiix buu i sidaasuu iskugu xidhay dhib ma lah riwaayadulxadiidkuley baa caddaysayo markaas hadda mahrama cafwan makhrafa iyo suwayd ibnu qays labadaa saxaabi ma aysan garanaynin axadkan ka miisaantay axadkan u miisaamay fidada sarwaalahana ka iibsaday inuu nabigu yahay ma aysan garanayn markuu dhaqaaqay baa loo sheegay falama dahaba yamshi qaaluu hada rasuul lahi buu yidhi saxaabigu suwayd bnu qays markuu lacagtu noo miisaamay sarwaalkina uu qaatay oo u dhaqaaqay yaana laydin garanayseen ninka idin hobiye fidada idin daadiye si fiican wax idinka iibsada maya rasuulka ilahi waan ka daba tagnay bu sheegnay oo rasuulku rumayna la hadal falama dahaba yamshi qaaluu hada rasuul riwaayadku leeyahay wadalika qabla an yuhaajira min maka tunagu maka ka bixinayo juluni bay ahayd ee xaggana la diray rasuulka ah faataynaa bihi makata qabla an yuhaajiradaas riwaayadkaas ku yimid kitaab uljihaad waa dhammaaday iyo fadaaishii iyo wixii la halmaale raacay tawaabicda u ahay oo sheekhu raaciyey kitaabuulcilmi buu ku xijiyey waa munaasib fiican wey aad bay u qiimo badan tahay culimmadu waxay yidhahdeen qiwaamu اddiini biاlcilmi wاljihaad diinta islaamku laba tiir bay ku taagan tahay aqoon iyo iyo awood diintood aqoon u yeelato ood fahanto iyo fiqi fi diin iyo wixii aad fahantay awood aad ku fulisood ku muquuniso marka qiwaamu اddiini biاlcilmi wاljihaad uu isdaba dhiga marka nawowi waa tafanunkiisii iyo xariifnimadiisa xagga ta'liifka kutubta kitaabuljihad buu soo dhami wuxuu daba dhigay kitaab ulcilmi jihaad fadligiis waxaa kaaga filan xadiidkii aynu ku soo marray maa axadun yadkhulu ljanna yuxibu an yarjaca ila اddunya walahu maa cala alardi min shayin ila shahiid yatamana an yarjaca ila اdunya fayuqtala cashara maraati lima yara min alkarama xadiidkaasaa kaaga filan xadii badan baynu soo sheegnay sheekhu soo maray boqol xadii buu baabka ku keenay kutubta goonida laga alifayna ka raadso aljihaad libni abi dunya aljihaad libni mubaarak aljihaad libni abi caasim kutub gooniha laga alifay intuu nabigu soo sheegay haddii ilaahay kuu barakeeyana khayr wey nabigu wuxuu uhi xadiidkaas axad janno gelaya ma jiro in adduunka loo celiyo asagoo ku haysta adduunka xaggana la siinayo adduunka wixii yaalloo dhan jannaa la geliyey janno ma gashaa adduunka ha laguu celiya la yidhaahdo wax walboo adduunka yaalana ha lagu siiyo walahu maa cala alardi min shay wax walbo adduunka yaaloo nicmoah iyo adduunka boqortiisuna ha laguu wareejiyo ha lagu celiyo axad yeelayoo janno galay ma jiro oon ka ahayn shahiidkaasi wuu yeelayaa bal wuxuu tamaninayaa in la celiyo oo toban jeer la soo dilo uu soo shahiido lima yara min alkaraama qaabka loo maamusay shahiidkii mujaahidiinta markuu arko xuda toban jeer hala celiyo laakiin laa rusul walaa malaa'ig cafwan oo ambiyo walaa sidiiqiin walaa sulxo walaa culummo axad janno galay oo jeclaysanaya in la celiyo oon ka ahayn shahiidka ma jiro taasaa wax badan aad ku fahmaysaan intaasaa kugu filan inta kale weliba ma aha adduunka lagu celi waa adduunka ku noqo wax walbo adduunka yaal ha lagu siiyo ma yeelaysa marka nafti haddaad quudhay maxaa dambeeya maxaa kuu dhiman idan diinka awood lagu difaaco u rabaa fahan diineedna wuu rabaa quwatun fi اlbadan wa basiiratun fi اlcaqli wاlfahmi wاlfikri garaad iyo garasho diineedna waa inaad yeelato awood iyo muruq aad xaqaada ku difaacatana waa inaad yeelato labada haddaan la diintu dhisnaan mayso kitaablcilm cilmigu baabu fadli cilmi tacaluman wa tacliiman lilahi tacaala cilmiga fadliga ku jira in la barto ummadana la baro ilahay dartiina loo baro inaad ilahay dartii u barato ummaddana u barto fadliga ay leedahay qaala allahu tabaaraka wa tacala waqul rabbi zidnii cilman nabi maxamedow waxaad tidhahdaa ilaahu وقال تaعالى قل hal ystوي الadiina yclamuuna واladiina laa yaclamuun nabi allo ummadda waxaad ku tidhaahdaa gaali iyo muslimba dadka wax garanaya kuwan garaadka lahayn waxba garanayni may sameeyeen ma sina wey وqaala tacaalى yarfac illaah اladiina aamanuu minkum ilaahay baa kor u qaado dalacsiinaya kuwa alla rumeeyey idinka id kamida iyo wاladiina uutuu اlcilma darajaatin iyo kuwa cilmiga la wاladiina uutuu اlcilma darajaat wqaala tacaala inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa adaatu xasri waxay faa'iidaynaysaa waxaa un caalim ah ninka alla ka cabsada mantuuqa waa maxay ilaah waxaa ka cabsada culummada mafhuumku waa maxay ninkaan alla ka cabsanin cilmigu dooniba ha yeesheehe caalim ma aha caalim ma aha fadlina ku leeyiy mudnaan iyo qiimo in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagaga cabsado maxaa yeelay cilmigu wuxuu keenayaa macrifat lmacbuud allaha la caabuday inaad barato sifaadkiisii asmaadiisii muxuu mudan yahay muxuu kaa mudnayn maxaa ilaahay qabanin maxaa qabta maxaa sunnaa maxaa waajib ah rabbi loogu dhawaado iyo rabbi wuxuu necab yahay iyo wuxuu jecel yahy baad kala baranaysaa mar walbood marka ilaahay barashadiisi iyo ogaalkaad og tahay ay badato waxaa kordhaya cabsidaada iyo khashyadaada iyo taqwadaada kordhaysa وعن معاaوية رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل اه صل ل سلم mن يurid الله bه khيرا التنوين للتفخيم khayرا caظيiما ba laga wadaa man yurid الlah bه khayرا ninku ilahay khayr la doono khayr weyn oo iimaaniya diin la doono yuفaqihu في الdiini diintu waafajiya mafhuum اlcagsi ama qiyaas اlcagsi waxaad u taqaana waa maxay ninkaan ilaahay khayr la doonin hee diinka lama fahansiiyo ninka diinka fahmi waayo ilaahay khayr lama doonin ninka diinka fahma ee ku dhaqmana ilahay baa khayr la doonay muttafaqun calayh marka cilmiga sharciga in la barto min xayu اljumla waa fardu kifaayo min xayu tafsiilla marna sunuu noqdaa marna fardu cayn buu noqdaa fardu lxaal cilmu lxaal baa wax la yidhaahdo ganacsataa tahay cilmulbayc washira inaad barato waa farducayn bay kugu tahay sarif baad ka shaqaysaa masalatu riba inaad barato oo weliba aad taxriiriso ood dhiraandhiriso ood fahanto waa farducayn bay kugu tahay xoolaad leedahay baabu zakaa inaad barato waa farducayn ka sala kaa cilmulxaal baa la yidhahda farducayn wey nin walba hawshuu faraha kula jiro ama xaqa haya inuu barto waa farducayn hawshaa ogaada had xoogo kii gal hawshu ma ah iyo suuqa ku dhaqaaqa wacan mascuud radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal slm laa xasada kamasho ma jirto axad la kanto ama la janta ma jirto ilaa fitnatan ilaa fii khaslatayn inatayn laba arrimood baa dadka lagu kantaa oo hebeloo kale yaa noqda waxa la siiyoo kale yaa isye la yidhaahdaa midka koowaad anuu ilaahay hanti siiyey fasallatw rab wuxuu waafajiyey oo ku diray tasliidku inta badan macnaaan wanaagsaneyn baa loo isticmaalay laakiin hadda waa maxay ilahay baa waafajiya laga wada fasallatahu llahu ilahay wuxuu ku diro waafajiyey calaa halakatii hantida in lagu bixiyo filxaqi meelaha sharcigu amray ee ilahay uu jecelyahay ninka marka kama shumudan yahay maxaa yeelay bini aadamka waxaa ku badan hadday hanti yeeshaan oy tanaad noqdaan inay kibraan kala ina alinsaana layaطa an ra'aahu اstagna ruuxii hanti yeesha inta badan wuu kibraa wuu xadgudbaa allana waa ku kufriya aadamahana wuu quudhsadaa inta badan wey haaliba haddii la helo markii nin ilaahay hanti siiyey oo ilaahay gacanta u geliyey xaggana aan mutakabir ahayn oon xadgudbaynin oo ilaahay xaqiisa iska ilaalinaya kii aadamahana dhowraya hantidana meelihii la rabe ku bixinaya waa farda kula carar ninkaas waa kibriid axmar ah in la kantuu mudan yaha oo la janto oo isagoo kale yaga dhiga laydhah ninka labaadi warajul ataahu llahu اlxikma inuu ilaahay cilmi baray alxikma cilmu اlkitaabi wasunna fahwa ninkaasi yaqdii biha xikmada iyo diintii iyo kitaabka ummadda ku kalo xukumahaya wayucalimahu dadkana waa baraya haddii loo yimaado kitaabka rabbi baa qaba wa kala saaraya siduu rabbi ku og yahay buu ku xukumaya ummaddina waa baraya ninka noocaas isaguna kama shuu mudan yahay muttafaqun caley maxaa yeele waxaa badan weeye ruux intuu diinkii barta aan ku dhaqmin ama ummadda aan ku kala xukumin ama aan daacad u noqonin inuu baro wاlmuraadu biاlxasadi xasadka hadda waxaa laga wada alkhibطa kamashada ama jamashada waxaad tidhahdaan wahwa khibaduna wahwa xasadkiibuu u noqday an yatamanaa milahu khibaduna u jeedaa isagoo kale xasadku waa zawaal inaad tamanido axkaamta xasadkan way soo maray xasadkao dhan xaaraan maaha qayb bannaan baa jirta qayb mustaxabaa jirta ruuxaad xastaysunbaa la fiirin wahw an yatamanaa waa inuu baryo oo uu tamaniyo milahu mila maa uciya alwal kii la soo kaasna in la siiyo biduuni isaalatin wcan abi muusa alashcari radi allahu tacala canhu qaal qaala nebi sal ly slm rasuulka alle wuxuu yidhi maalu maa bacanii allah waynu soo marray xadiiska dhowr goor buu soo noqday maalu maa ay sifatu ma maalku huna waa sifo sifaal tilmaamta laga wadaa maalu maa bacanii allah wuxuu rabbi ila soo diray tusaalihiisu ama tilmaantiisu waxaa weeye bihi maagaba min alhuda oo hanuun ah iyo walcilmi aqoon ah ka maali hayثin ka maali maطarin roob buu la mid yahay roob yuu la dhigaal yahay asaaba ku dhacay oo haleelay ardun dhul haleelay fa kaanat minha dhulkii waxaa ka mid noqday طaa'ifatun طayiba qayb wanaagsanoo carasan ah oo dalag iyo beer iyo baadba uu ka baxaayo qabilat ilmaa biyihii qabatay biyihii cirka ka yimid way nuugtay hoos bay u galeen fa ambatad waxay soo saartay alkalaa daaqsin bay soo saartay kalow hadduu caws ingegan yahay iyo hadduu qoyan waa la yidhaahdaa waxay xooluhu daaqaan wey wlcushba alkaiira iyo badan cushbigu waa markuu qoyan yahay taasi waa qayb roobkii cirka ka yimid ee dhulka ku da'ay hadduu wuxuu ku beegmahayaa meel wanaagsan carasan ah oo xooluhu baxsadaan aadamahuna ay ka faa'iidaan wa kaana minha waxaa ka mid ahaa ajaadibu jaratooyin garbooyin biyaha qabta ajaaduntu waa meelaha dibirka oo kale ee biyuhun qabtee wax ka soo bixi uusan jirin waxay xoola calfadaan iyo waxay aadama u baxsadaba wa kaana minha waxaa ka mid noqday ajaadibu garbooyin meelo biyaha qabta iyo jarata waxaa tiradaba amsakat ilmaa biyun bay qabatay fa nafaca allahu biha annaasa dadkiiba ilahay ku anfaco waa laga cabay oo xoolihii laga waraabsaday fa sharibuu minha ajaadibtu bay ka cabeen wasaqow xoolihii bay ka waraabsadeen wa zaracu waana ka beerteen ayadoo intii uun tuba la gashayaa iyo fardaan laga jeexiyaaba kanali gacan laga dhaqaajiyaaba waa la dheefsadaa laakiin iyadu wax ma soo saarto taasi waa qayb labaad qaybta saddexaad wa asaaba taa'ifatan koox kalu ah yuu helay roobkii oo minha min ardi ka mida ukhra oo kale inamaa hiya iicanu jamcu aacin iicaantu waa meelasha bannaan ee sibsibka ah waa dhulka siman en wax ka bixi jirin ee miiskaasoo kale ah yaa iicaanka la yidhaahda inamaa hiy waxaa weye iicaanun caraseelba waaduna dhihi jireen riwaayaad kale le sabiqa ku fasiray caraseel biyana ma qabato waxna kama baxo wax looga baxsan ma walaa tumbitu kalaan daaqsin iyo daaqna ma dhaliso fadaalika arrinkaa la soo sheegay roobka ah ee dhulkii u qaybiyey maalu man faquha fii diin illaah waa tusaalaha ruuxa diinka ilaahay fahmay wa nafacuu rabbina ku anfacay ma bacani illaahu bihi rabbi ila soo diray facalima xaqii buu ogaaday wa callama ummaddii baray wa maalu man wey wadaalika sidoo kale waxaa weye maalu labadii hore labadii hore nabigu waa isku qabtay hadda in kastoo meelaha qaarkood la kala saaro maxaa yeele labada hore dheef bay leeyihiin dhulkii wanaagsanaa ee biyaha qabtay xagga numaddu ay ka faa'iideen dalagna soo saaray daaqsinna soo saaray iyo kii biyihii qabtay laga faa'iiday labadaaba nacfi baa ku jira nacfigunbaa kala hooseeya mooye kala sarreeya mooye kii isagu qiicaanka ama caraseesha ahaa وmثل man lam yarfac bidalika ra'سa وlam yqbl hud اllahi اladii ursiltu bihi kaasna fadalika waa labadii suuro hore الsuura اlأuulى iyo الsuura الثaaniya ayaad u celinaysaa wadalika ta dambe qiicaantaana maalu man duul tusaalihii wey lam yarfac aan u koryeelin bidalika arinkaas ilahay la soo diray khayrka ah ra'san madaxba kor ooma kitaab baa la akhriya diin baa socota tawxiid baa socda muslimiin baa wax khayr baranayo uba dhaqaaqi walam yaqbal xaggana aan aqbalin hudallaahi hanuunka ilahay alladii hanuunkaasoo ursultu bi lala soo diray muttafaqun calayh kaasna marka tusaalihiisu waa sidaa idan labada qaybada hore culimo waxay ku fasiraan nin waa nin diinka bartay kuna dhaqmahaya ummadina baraya marka waa faqiihun caalim bkitaab اlahi caamil bihi diinka ilaahay buu yaqaanaa waa bartay waana ku dhaqma ummadana waa bara sida nimanka xufaada ah ee axaadiista xifdiyey xaggana fuqahada ah bukhaari iyo shaafici iyo axmed iyo ragga noocaasoo kale ah cilmigu waa qabteen siduu dhulku wanaagsanaa biyaha u qabtay nacfina waa ka soo baxo waa istimbaadeen diintii noo fasireen waa caddeeyeen fiqigoodii cilmigoodi iyo caqligoodi bay kaalmaysteen aayadihi qur-aanka bay iskugu idan wakhud min alra'yi maa yufasiru laka alahar bay ka dhigeen waa fuqahaaun xufaad jamacu bayna aldiraayati wاlriwaaya waxay isku dareen alriwaaya iyo diraaya fiqi iyo iyo xifdi iyoiyo isku dareen qiicaantu intaan la qaybta labaad maxay tahay ajaadibti baan rabaa ajaadibtu waa dadka cilmiga qabtay xafdiya laakiin aan ilaahay siinin faham dheeraad ah wax ku istimbaadaan ibnuqayim kitaabkiisa wabilusayb wuxuu ku miaaleeyey abu xaatim araasi iyo abu zurcat araasi buu ku miaaliyey ragga lamidka wuxuu leeyahay raggaasi waa xufaad waaweyn waxaa laga boqol kun oo xadiid inu xidsan yahay laakiin ma sarifan karo ma dheefsan karo fiqyaadka iyo masaa'ilka ku jira iyo xadiidku macnuhu xambaarsan iyo nuxurka in la shaqshaquu rabaa xadiidku markii shaafici odhan jiray ninkaa reer khuraasaan ee islaam nurahuya xadiidka suu u dilaandiliy asaaniidda u kala shuba haddaan u kala shubi lahaa adduunko dhan baan qabsan lahaa buuri raawi maahir ah xaafid ah aad moodid dadkoo dhanba inuu qaaraan ka ururin jiray laakiin waxaa ku yarburu fiqiga marka haddii rabbi iskugu kaa daro waa samnan waa casal haddii aad jarato noqotay iyo garbooyin biyaha qabtana maxaad noqotay waa macallimiinta qur xifsan in hal suurad fasiri karin maxay noqdeen maxay alla fadhiyaan nicmadii laakiin ma leefi karaan nin malab saaran yaon leefi karin wey kuwaas way ajaadibtu kuwan isagoo iyagu soo ma aha qiicaanta ah barakalaawayaal way kuwaay wanaga daaye gaale iyo shayaaiin iyo munaafiqiin iyo waxaas baabkooda wey muttafaqun calayh وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله aragtida ibnu qayim culimmada miaalka ka dhig waa lagu khilaafi kara lakin tusaale buu ka rabaa sheekhu tusaale ka rabaa ruwaadda xufaadda ah een waxay xiftaaneen macnihiisii iyo fiqigiisii istimbaadkiisa aan lahayn unbuu u jeedaa ana rasul sal slam qaala lcaliyin wuxuu fawallahi allahn ku dhaartay lan yahdiya allahu rabbi kugu soo hanuuniyo bika adiga rajulan waaxidan hal ruux inaad sabab ugu noqoto islaamka iyo diinka inuu soo galo ayaa khayrun laka kaaga khayr badan wax walba kaaga khayr badan khayru laka khayr badan an yakuuna laka inuu kuu ahda cafwan xumru nacami geela cascas ama gudguduudan waa geela carab u jecladadi geelaa cascasood hesho oo boqolaal iyo kumaan kumoo neef lagaa siiyo waxaa kaaga khayr badan hal ruux oo ilaahay sabab kaaga dhigo diinka islaamka uu soo golo gaalnimo uu ka soo tago muttafaqun calayh gormaha sidaa lagu yidhi waa maalinkuu nabigu raayadda u dhiiba khaybar yuhuudda ku duul yuu nabigu yidhi la dagaalamin xaqa u bandhig mid kuu soo hanuuna wax kasta kaaga khayr badane maxaa yeele halkan nabig wuxuu inoo jihaadku iyo dagaalku ujeedadiisu waxaa weeye hidaayat اnnaas hidaayat الnaas idan culammadu waxay yidhaahdeen waa dacwatun qahriya jihaad iyo muquunin iyo awoodiya loo isticmaalaa ninkii in adeerow lagu kari waaye walaalow lagu kari waaye suljaawin faraxaan oga bixin muqdho ninkii lagala samray baa waranka loola taga somaaliya way yaqaan niman nimaan warankaadu gelin bay dheen hee warkaadu ma galo weedhaadu ma gasho nimaan warankaadu gelin weedhaadu ma gasho halkaa markay gaadhaha de in gobannimooyin xiniyan lagaa helo ma soconayso ninka halkan kugu dhufta backaas iyo kan u dhiib socon mayso meelo khaasay gashaa ilmaha yar iyo ruux muslima waa halkaa kugu khaldamay iyo laakiin cadow diinka ku soo duulay u foorasiya fasbir socon mayso وعن عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمرو عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال بلغوا عني ولو آية المفهوم الأولوي فحوى الخطاب لو نجري baa ku jira balliquu canii iga gaadhsiiya ummadda aniga walow aayatan hal aayad baa allah ka dhige nabigu ma dhihin balliquu canii walow xadiian waaxidan waa min baab alawla haddii qur iyo aayadihii qur nabigu uu le bal aayadna allah ka dhig ummadda waxbaroo diinta iga tabiya oo ummadda gaadhsiiya waa min baabi wla baabi wla wey waxadiثuu can bani israa'iila reer bani israiilna ka sheekeeya walaa xaraja ka sheekayntooduna wax dhiban ma laha fainahu kaanat fiihim اlgharaa'ib faina fiihim aayaatin hariibana axaadiid baa ku timid yani saxaabada waa markay qisas badan iyo dhacdooyin badan bay lahaayeen lagu cibro qaato reer banu israiil o badan kumaan kumasan soo jiray ahaayeen marka saxaabada waxay ka baqeen hadka sheekaynta in dembi looga qoro nabig wuxu uhi maya waxadituu bani israa'iil ka sheekeeya cajaa'ibtooda iyo qisaskooda lagu cibro qaadanayo walaa xaraja dhibna ma ee waxaa dhib leh inaad diinkeeda diinkiinna uga tagtaan ood ayaga ood axkaam xalaal iyo xaraam ka qaataan waxaan sugnayn amaa qisooyinka iyo cibarka iyo tawaariikhda lagu cibro qaadanayo dhib waman kadaba calaya mutacamidan ninkii igu been abuurta isagoo u kasahaya falyatabawa maqcadahu min annaar ha diyaarsado booskiisi naarta oga booska ha u diyaargaroobo naar ha u diyaargaroobo wey saa darteed jamaaca min ahli cilm waxay idhaahdeen nebi maxamed lagu been abuurta waa kufri iyo gaalnimo abu maxamed aljuwayni baa ku tagay wadaadana ku taageeray halis weeye nabigoo lagu been abuurta dadka lamid ma aha waa ka duwan yahay waa ka xurmo badan yahay waa ka xaq wen yahay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وxuu hi ومن سلك طريقا ninkii qaado طريiقan wado yaltamisu wadad qaaday jid baad qaaday ha dheeraado jidkaasi ha gaabnaado waman salaka ruuxii qaada ariiqan wado yaltamisu uu ku raadinayaa fiihi ariiqaasi cilman cilmi uu ku doonayo cilmu sharci baa loo jeedaa cinda aliطlaaq asagaa lagu xambaaraya liannahu almachuud almutacaarafu calayh lianna waa kii nabiga loo soo diray cilmi adduunya kama hadlaayo sahala allahu lahu ariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu u sahlaa waddo janna uu ku galo ariiqii aad marto eed wado aad khayr u marto jannaad ku gelaysaa halkan aad ka tagtay masaajid baad cashir u aadaysaa madarisaad diin baad baranaysaa ilaahay inaad ku barato ood xaqa ku garato ood ku caabudo ood xumaha iskaga ilaalisaad u baranaysa jannad ku gelaysa wadada ayadaa rawaahu muslim wa canhu ayضa axaadiid badanoo isfasiri doontaa iman doontee waynu ka soconaynaa iyagaa isfasirahaye ana rasul lah sal slam qaala nabig wuxuui man dacaa ilaa hudan ummaddan ruuxi hanuun ogu yeedha kaana lahu min alajri ajirka xaggiisa waxaa u ahaanaya ninka daaciga ee ummadda khayrka ugu yeedhay milu ujuuri man tabicahu dadka raacay ajirkoodoo kalu helaya boqol ruux baa diinka ugu yeedho sabab ogu noqotay oo towxiidkiiyo sunnada sabab ogu noqotay ajirkoodoo kale helaysa laa yanqusu daalika siintaa lagu siiyey ajirkoodoo kale ka dhimi mahayo min ujuurim ayaga ajirkooda shooxo ka dhimi maayo adiga in ajirkaadii iyo koodii waba ka yeeli maayo koodii buuxan ayagu waa helaya rawahu muslim idan fadliga ku jiro weeyahaatee canhu qaala qaala rasul sal l slam cilmiga fadliga ku jira haddee yaa ruuxa khayr oogu yeedha yaa sunno oogu yeedha yaa hanuun oogu yeedha nin aqoon leh haddaan kuu baxsanayn ibtidaay arla qurmin baad noqon adduunkaad kharibi waba garan mayso ishaad kaga istaagi wcanhu qaala qaala rasul l sl slm ida maata bnu aadama bini aadamku hadduu geeriyoodo inqaaca camaluhu ila min alaa saddex mooyeene camalkoodii bini aadam o dhan waa go'ahaya saddexdaasi suwar kaleo fara badan baa nabigu raaciyey laakiin hadda saddexdan baan ka hadlaynaa sadaqatin jaariya sadaqad durayraysa oon go'aynin waqaf buu ka tegey guriga buu agoon ooga tegay martibuu ooga tegay masaakin ibnu sayl buu ooga tegay masjid buu dhisay madarisuu dhisay ceel buu ummadda u qoday jid weynoo lamaruu sameey wax ummadda ay dheebsato dangooda ayuu qabtay ama dan khaasa oon go-ayn ilaa qiyaamisaa idan adoo dhinta ajirka waa kuu soconaya aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi la dheefsanayo cilmi adduunyaha ama cilmi aakhara ah? dheef sharci oo bannaanna la dheefsanayo aw waladin saalixin yadcuu lahu ama ilmo ubad buu ka tagay suubano u soo duceeya warase ka tagay ka cumraysata markay ducaystaan ba aabbood xusuusta u duceeya rawaahu muslim ama waalidkoodii kaleba wa canhu qaala qadaa rasul la sal slam samictu rasul sal slam yaquul waynu soo maray dadka ka daran saddexdan waxaa ka daran muraabidka ahaa maalinkuu dhintay wixii uu samaynayey ee u socday ee ajira oo dhan baa u faylkiisu asagu lama xidhahayo salaadii soonkii jihaadkii qur-aan wax walboo khayr uu qaban jiray baa sidiisa u soconaya waa inaga soo marray isagaaba ka daran kuwaan samictu rasul sal slm yaquul addunya adduunyadu malcuunatun naxariista ilahay baa laga fogeeya wey adduunyo ilaahay subxaanah wa tacaala ma jeclo rasuulkiisu ma jeclo kitaabku ma ammaanin allay ka fogaysaa waa aafo lacnigum huna waxaa loo jeedaa naxariista allay kaa dheeraysaa xaqay ku garamaraysaa adduunyadu malcuunatun waa la lacnaday bimacnaa naxariistaa laga fogay malcuunun waxaa la lacnadanoo asaguna khayr aan lahayn maa fiiha wixii ku dhex jira adduunyo kale ah ilaa dikr allahi ilaa dikrullahiba waa la ciraabaa dhib ma laha dikri ilaahay xus xuska ilaahay dikrigana waxaa ogu xoog badan cinda salaf الsaalix uguna fadli badan cilmigoo la barto cilma sharci sunnada kitaabka qur-aanka diinta od barato axkaamta fiqiga ah majaalista lagu hayo waa majaalis اdikri cinda salaf الsaalix min aلصaxaabati wالtaabiciin majliska wadaad fadhi dadka uu khayrka ku barhayo yay ka jeclaayeen midka goonidu fadhiya wardinaya ee laba kunoo subxaan allah iyo shan kunoo tasbiix iyo shan kunoo taxmiid wada iyo takbiir iyo tahliil dikrigu waa alxalaal waalxaraam baa lambarkow ka ah in lagu baro iyo wamaa waalaahu wixii ilaahay dikrigiisa raaca wamaa waalaahu ilahay dikrigiisa wixii raace fangala ee ku tacalluqa daacatullahi baa loo jeedaa hadde iyo wcaalima nin wax baranayo addunya dhex jooga asagu waa barakaysan lacnad ma qabo wey aw mutacalima nin wax baranhaya waa caalim diinka yaqaana oo ummadda wax baraya ama waa arday wax baranaya kuwa ayagu waa barakaysan yihiin wey rawaahu tirmid waqaala xadiiun xasan qowlu wamaa waalahu uu yidhi nabigu ay aacat ullaahi wey ilaahay xuskiisi iyo wixii ku olog ah ee la halmaala وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من khرجa ruuxii u baxa في طلب العلم ninkuu u baxa cilmi raadintii cilmi sharci uu raadinaya dhulkiisi buu ka tegey magaaladiisi buu ka tegey degmadiisi buu ka tegey waa xereeyey jaamacad buu aaday u diin sharciga ka soo baranayo dana kale uusan ka lahayn fahuwa ninkaasi fii sabiil الlah jid ilaahay buu ku maqan yahay kalghaazi wey nin duulay buu la xugum yahay xataa yarjic ilaa uu soo laabto rawahu tirmidi wqaala xadiiu xasan ariib buu ku daray tirmidi warawaahu bacduhum falam yarfach baa la socota tirmidi almuhim ninkii u baxa cilmi sharciga barashadii nin duulay buu la mid yahay limaada ninkii cilmigu u baxay sharciga inuu soo barto iyo wadaadkii gaala ku duulay ina difaacay maxay sumid u noqdeen sohoraan kuma soo dhin cilmigu laba tir ku taagan yahay muxuu ku taagnaa alcilm wاljihaad saasay isku meel u noqdeen khaasiga waxaan soo maray sii socod iyo soo socod baa ajirka in loo qorayo laakiin ninkii cilmiga doontay in nin duulay uu la ajri buu nabigu inoo cadeeyay laakiin markuu soo laabto soo noqodkiisaasi asna ajirkii ma u socdaa nasku ma caddaynin lakin waxaan ka qiyaas qadanaynaa khaazigii maxaa yeele waa labada shay isdhammaystirta diintana ku taagantaha alcilmu waاljihaad وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه عن رsuل الله صل سلم قاaل لن يشبca مؤmiن ruuxa muminka kama dhergo min khayri wanaag iyo fadli iyo khayr xataa yakuuna ilaa uu ka ahdaa muntahahu meeshuu ku dhammaanaya iyo aayatiinkiisu aljanna ay ka noqoto ruuxa muminka siisuba khayr kama dhergo maxaa laga wadaa cilmi lagama dhergo saa darteed way dhihi jireen salafku min almaxbarati ila almaqbara almaxbara ila almaqbara aadiinqaasta ha la wato iyo qalinka dhegta ha kuu wax baro ilaa qabriga lagaa dhigay min aladi min almahdi liladina waa odhan jireen axmed wuxuu odhan arday baan ahay ilaa ka dhimanayo kadalika sufyaan athawri yani waxbarashadu da' ma laha wakhti ma laha cilmi lagama dhargo mar kasta tahay xagga cilmiga rawaahu tirmidi qaala xadiiun xasanun kadalia ibn xibbaan baa saxiix yeelay walxaakim wadiyaa almaqdisi fi lmukhtaar kusoo saaray waana xadii xasana sida raajixa ah wadaadka muxaqi wasta wxu waa daciif sanadkiisu wuxuu u jeedaa tarjamada aynu soo maray daraaj can abilhayta can abi saciid alkhudri ee laisku hayay ibnu maciin iyo fasawi iyo ibn xibbaan iyo xaakim iyo ibn khusaymi iyo iyagu ay xoojin jireen axmed abu daawuudna ay duri jireen ayaa la isku hayaa marka tarjamadaasi haddaan nakaara ka muuqanin in la socotiyaa raajixa waynu soo marray waan ka soo hadal hadda ka hor وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه halkaa inoo jooga caawa darsigu والله سبحانه وتعالى أعلم